alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi wslm qaala اlmuصنifu raximah اllah mawaadicu ziyaadati mawaadicu ziyaadati الsiin siinta meelaha lagu ziyaadiyo haada shalayaan soo qaadanay soo ma aha ya qad ubdilat ah min taai taaniis ah fi lwaqfi naxwi qaa'im qaacida waa qaadanay shalay mawaadicu ziyaadati siin siinta meelaha lagu ziyaadiyo xuruufu sa'altumuuniha meeqa noo dhiman laba siinta iyo laamta bis kuwa ugu badan oo la ziyaadiyaa maxay noqdeen xuruufulcillaha saddexda ah waxaa ku soo xiga maxay hamsada iyo miimta inta kale waa iska naadir naadir waay ma badnaa xuruufu lcila hamsaduna de waa ka agdhowdahay miimtuna ayadana hamsaday ka agdhowdahay intaasaa marka ugu badan inta kale wax iska yaryar waa aan badnayn waay mawaadicu ziyaadati siin tuzaadu siinu siinta waa la ziyaadayaa fi stafcala istafcala waa lagu ziyaadiyaa sida ta'daba loogu ziyaadiyo hamsadana loogu ziyaadiyo wamaa tasarafa minhu iyo wixii ka tasarufa naxu istakraja wastakrij waa wixii ka tasarufay haddee ficilkii e amar mudaariciina inuu ku daray ahayd yastakriju asna waa sidoo kale wa mustakrijun isimkii faacil intaasuu mar ka soo qaatay inta kalena adigu ku darso masdarkii ku darso istikraaj asna waa la mid waziidat isiinu siintii waa la ziyaadiyey fii asطaaca asطaaca waa lagu ziyaadiyey asطaaca hamsadeedu waa hamsatu qaطci ah yustiicu ciwadan ayadoo ciwadka ah min sukuuni caynihi cayntiisii oo la reebay wاlfardu fiihi asalkiisu wuxuu ahaa saasu ka wadaa yacni taqdiir ahaan wuxuu ahaa markiisii hore aطaaca yuطiicu asluhu aطaaca lafsigiisa yuطiicuna adwaca yuطwicu markiisii hore saasuu ahaa kelimadan asdaaca ah saddex siba waa loo isticmaalaa waxaa horta la yidhaahdaa istaaaca horta marka hore waa la lahaa istaaaca yastaiicu istiaacatan waa la lahaa waana midda asalka ah istafcala waay taas dooda kama taagna waxaa kaloo jirta istaaca oo hamsatu wasli ah yastiicu oo xarfu mudaaracaheedu uu maftuux yahay xarfu mudaaracahan maftuuxa marka waxay ku tusinee in markiisii hore uu sudaasi ahaa oo laga keenay istataaca laga keenay laakiin ta'dii la jaray markaasaa waxaa la yidhi istaaca yasdiicuna asalkeedii yastatiicuba ee ta'diiba waxaa loo jara litakfiif taasna waa jirtaa waxaa kaloo jirtaa astaaca oo hamzadeedu hamsatu qaci ay tahay mudaariciisana yustiicu ku imaanaya bidami xarfi mudaaraca xarfu mudaaracahan awalkiisa godan wuxuu ku tusinaa kelimadan inay hee inay rubaaci tahay asalkeedii marka kelimadan wuxuu ahaa adwaca markeedii hore adwaca saasuu ahaa waa la iclaaliyey taxaraka xarfu اlcilati wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat alxarakatu ilaa saakini saxiix waawdan oo caynulkelimaha ah soo maftuuxa ma aha fatxadaa laga qaaday xaggee loo naqliyey da'da oo maxay ah faa-ulkelimihi kadib haddana iclaalka labaad baa galay oo labaad oo galaa wuxuu noqday taxaraka xarfu lcilati fi اlasli wanfataxa maa qablahu faquliba alifan xarfu cilihii asaalatan mutaxarik buu ah haddana fatxa ka horeyda alif baa loo rabay markaasuu wuxuu noqday ataaca saasuu noqday intaasuu lama fahmin iclaalkaas ayadoo sidaas ah baa waxaa lagu soo kordhiyey siin markaasaa waxaa la yidhi astaaca asalkiisina ataaca buu ahaa siintan marka maxaa loo soo kordhiyey siibaweyn wuxuu leeyahay oo fankan haddee oday u ah wuxuu leeyahay siintan waxaa loo soo kordhiya waxay ciwad ka tahay taxriikul cayn bay ciwad ka tahay caynta soo mutaxarik ma ahayn xarakadiina soo lagama qaadin hadda soo saakin ma noqonin sukuunkaas wuxuu u keenaa maxay dacfi buu u keenaa soo ma aha dacfigaas baa lagu kabaahuu leeyahay marka waxay ciwad ka tahay min sukuuni اlcayni aladi kaana mutaxarikan oo markiisu hore mutaxarik ah xarakadii laga qaaday fa'da loo naqliyey bay ciwad ka tahay uu leeyahay siintan madhabkaasoo mafhuum aha mubarid baa marka ictiraaday wuxuu yidhi sibaweyhi madhabkiisa waa khata buu yidhi wuxuuna khata ku yahay xarakadii caynta markii la xadfaa la dhihi lahay siintaani ciwad bay ka tahay shay mawjuud ah ciwad uma baahna laakiin shay maxduuf oo macduuma baa wuxuu u baahan yahay hee ciwad xarakatulcayna maanta waa joogtaa see marka loo dhihi karaa siintaan ciwad bay ka tahay min xarakati اlcayni see loo dhihi karaa ilaan xarakatulcayn maanta waa joogtaahoo cayntii inta laga soo naqliyey fa'da saaran tahay fa'daas oo maxay ah da marka wuxuu yihi waxaa ka dhalanaya in la jamciyo ciwad iyo mucawad canhu in la jamciyaa ka dhalanaya madhabkaas marka wuxuu yihi waa madhab khata ah waxay yidhaahdeen culummadu sibaweyhi madhabkiisa si khalada buu mubarid u fahmay isagaa si khaldan u fahmay sibaweyhi ma uusan dhihin siintaani waxay ciwad ka tahay xarakadii cayntay ciwad ka tahay ma dhihin ee wuxuu yidhi waxay ciwad ka tahay min taxriiki اlcayni aladii faata caynta xarakaynteedii xarakayntaasoo meesha ka baxday bay ciwad ka taha ayuu yidhi marka waxaa kale laba ah taxriiku lcayn iyo xarakat lcayn waa kale laba caynta xarakadeeda oo fatxadaa waa joogtaa laakiin cayntii xarakadeediisoo lagama naqlinin oo lagama guurin xarakadii waa joogtaa laakiin taxriiqii aaway ayn hada taxriiq xarakayntii caynta la xarakaynaayey ma joogaa maanta mise waa tegey cayntii oo lagama dhigin sukuunkaas buu ciwad ka yahay uu yidhaahday siintaan marka mubadid baa wuxuu u inuu leeyahay xarakada caynta bay siintaani ciwad ka tahay laakiin asagu saas kama uusan wadin ninka la yidhaahdo alfaraa baa wuxuu leeyahay kelimadan asalkeedii hore waxay ahayd buu yidhaahday in la yidhaahdo istaaca yastiicu in la yidhaahdo damiga oo wuxuu yidhahday xarfulmudaaracaha saaranna waa shuduud hamzadan hamsatu wasliga laga dhig hamsadan hamsatu qaciga laga dhigana waa shuduud buu yidhahda asalka waxayd hamsatu wasli in laga dhigo asalkeediina istaaaca yastaiicu bay ahayd marka wax la yidhaahdo adwaca yuwicu oo siin ciwad looga dhigaa min taxriiqi اlcayni ma jiraan buu yidhaahday kelimadan asalkeeda sudaasigeedii baa sax uu yidhaahday saasuu qabaasa waziidati siinu siintii waa la ziyaadiyey fii asdaaca yusdicu ciwadan min sukuuni caynihi madabka sibooye marka waa kanaa si fiican buu u cabiray sooma aragtid cayntii oo asdaaca sukuunkeedii buu ciwad ka yahay yacni xarakadii ka tagtay baa ciwad looga dhigay waalfardu fiihi taqdiirkuna wuxuu ahaa in la yidhaahdo ataaca yutiicu wa aslu adwaca yuwicu markiisi horan adwaca yuwicu saasuu ahaa sibaweyhi isagu wuxuu leeyahay laakiin tacwiidkani waajib ma ahanuu leeyahay sababtoo ah kuwa nadaa'irta la mida ahba lama tacwiidiyo aqaama yuqiimu tacwiid may haysataa hadda abaana yubiinu tacwiid may haysataa abaaxa yubiixu tacwiid miyay haysataa ma haysato soo maaha acaana yuciinu miyay haysataa maya ayada keligeed marka wuxuu yidhaahday waa uun lagu ziyaadiyey laakiin wuxuu yidhahday waajib ma ayada laftigeeda haddaad doonto waxaad dhihi kartaa aaaca yuiicu waad dhihi kartaa aaaca yuiicu haddaad doontana astaaca yuiicu kaa doontaa isticmaalta marka wuxu tacwiid oo waajiba ah ma aha mawaadicu ziyaadati laami laamta meelaha lagu ziyaadiyo waziidati laamu laamti waa la ziyaadiyey fii ashyaaa ashyaa waa lagu ziyaadiyey maxfuudatin oo la xifdiyo laa yuqaasu caleyh aan loo qiyaasan laamta marka ziyaadadeeda waa iska shaad basiintana waaba intaas keliya intaasna ayada laftigeedu waa dee waxaa lagu ogaaday siinta ziyaadadeeda waxaa lagu ogaaday ishtiqaaq مواaضع زiياadة لام وزiدة لام في أشhياء مaحفوظة laa يuqاaس عaليهa aan looga قiyaas qaadan waaye وhiy ذaلika وذalika daalika daa buu markii hore uu ahaa kadibna kaaf baa lagu ziyaadiyey daaka haddana laam baa lagu sii ziyaadiyey daalika laamtaas marka waa zaa'id waaye ismu lagu ziyaadiye oo ismu ishaaro maxaa ka quseeya tasriif ee culumta marmaraysa waa dhex galaan moogtahay naxwu mar mararka qaarkood soo tasriif ma dhex galo oo sarfi dhex dabaalana weli ma aragtay ma jiraa mise ma jiro waa jiraa tasriifkuna marmar waa de naxwaha iyo wuxuusan shuqul ku lahayn marmaruu dhex dabaashaa markuu ismu ishaaro sarfi shuqul kuma laha laakiin waxay uun ka sheekaynayaan laam ziyaada ah meeshay doonto zaa'ida ku ahaato ama isim mucraba ama isim mabni ah meeshay doonto ahaato meeshaas un bay ka sheekaynayaan wax uun zaa'iday raadinayaan laa yuqaasu calayh aan loo qiyaas qadan waya dalika liqowlika fii macnaahu wax ku macnaha waxaa dhahee daaka aa dhahee daaka iyo daalikana de waa isku macno wa ulaalika ulaalikana waa dhehe liqowlika maxaa yeele waxaa tidhaahdaa ulaaka waa tidhaahdaa ulaa'ikana waa dhahdaa ulaalika ismu ishaaraha oo loo isticmaalo jamaca ama mudakar ama mu'anas ha ahaadee marna waa mamduud marna waa maqsuur soo ma aha ulaa'i baa mar ladaa marna ulaa baa lahaa haddii ulaa'i la yidhaahdo laam in la raaciyaa waa mamnuuc kaaf bisaa la raaci karaa ulaaika a la dhihi karaa laakiin ulaailika lama dhihi karo hadduu laakiin maqsuur yahay haddaad doonta kaafaa raacine haddaad doontana laamo ku diri kartaa ayada saas daraaddeed ulaalika waa miskii maqsuurka ahaa qaala shaaciru ninkii shaacirkaa wuxuu ihi gabyaaga ah ulaalika qawmii kan kii maqsuurka ahay miya mise waa kii mamduudka ahay maqsuurkii waa ujeedaa ulaalika qawmii kuwaasi waa tolkaygii buu yidhahda lam yakuunuu ma ahaanin ushaabatan ay akhlaaqan min alqabaa'il wuxuu yidhaahday isu keenkeen ma aha dad la isu keenkeeno inta qabaa'ilka laga soo uruuriyey ma aha buu yidhaahday lam yakuunuu ma ahaanin ushaabatan kuwa la isu keenkeenay wahal yacidu diliila qofka lunsan ma toosiyo ilaa ulaalika kuwaas maahan cid kaloo toosiyada ma jirto u ihahday ayagaa toosiya wixii luman ayagaa toosiya ulaalikadaasa laga raba marka laamtaas waa zaa'idul asalkeeda ulaa waxaa la raba in la yidhaahdo ulaaka das in la dhaho haddaad doontana ulaa baa iska dhigi kartaa kaafta waa ka dhaafo kartaa waziidat aydan waa la ziyaadiyey laamtii fii cabdal lianna macnaahu اlcabdu alcabdu bay ka dhigan tahay marka cabdal waa lahaa wa fii faxjalna waa la yidhi liannahu min alafxaj maxay afxaj baa laga keenay faxjal waa ninka lugaha godgodan waayo labadiisa lugood ay soo godgodan yihiin baa waxaa la yidhaahdaa afxaj baa lahaa qofkaas wa fii faxjalna waa lagu ziyaadiyey liannahu min alafxaj baa laga keenay wa fii zaydal waa lagu ziyaadiyey lianna macnaahu zayd zayd waa laam lagu ziyaadiyey wakadalika iyo zaa'idatun laamti waa zaa'id fii hunaalika lianna macnaahu hunaaka maxaa yeele hunaaka buu ku macno yahay wallahu aclam halkaas ku jooga maanta